kulanti wacan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka ogaal xilligan oo kale idaacadda kulmiye ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo sabdiya taariikhdu waxay ku beegan tahay kooiyo tobanka bisha kooiyo tobanaad sannadka laba kun qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey fatahaadaha ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka xilli laga deyrinayo nolosha kumanaan ruux dawladda soomaaliya oo sheegtay inay diyaarisay ciidamadii bedeli lahaa kuwa atmis markii ay dalka ka baxaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan isbitaallo ku yaala khaza oo shaqada joojiyey kadib markii ay soo wajahday koronto la'aan iyadoona laga cabsi qabo dhimashada kumanaan ruux oo isbitaalladaasi ku jira madaxweynaha faransiiska waxa uu sheegay in aan la aqbali karin duqeymaha israa'il ay ku beegsanayso dadka maatida ah ee khaso ku sugan xaalad degdeg ahna waxaa looga dhawaaqay iceland kadib dhulgariir xooggan oo ku dhuftay qeybo ka mid ah dalkaasi qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordho ayaa barnaamijka ku maqli doontaan shariif sheeke ayaa farsameynaya anigoo cabdulaahi maxamed cali faradar ahna waa idinla socodsiinayaa mar kale kusoo dhowaada ogaal aqoonkoodii baaba'ay sadaqada bixiyo habaqayni weliga sadaqada bixiyo habaqayni weliga ku badbaadi dadkaada boqolkaad inaysan weliba waad gelaysaa kubadbaadi dadkaada boqolkaad inaysan weliba waad gelaysaa bulshada banambalayse biyaiyo baadaan baa heshay waa bestood naxariista badiyo rabah nafbadbaaje rabah nafbadbaaje barbaar barbaar iyo cirool iyo hooyada balanbalayse biyaiyo baadaan baa heshay waa bestood naxariista badiyo rabah nafbadbaaje sadaqada bixiyo oh, habaqaynimaniga sadaqada bixiyo oh, habaqaynimaniga ku fadaadi dadkaada boqolkaad inaysan weliba waad helaysaa kubadaadi dadkaada boqolkaad inaysan weliba waad helaysaa ubadka abooyoye beer iyo bogoodii barjirkaada qalalay kuu baaha maanta bilahadu ku siiye miintaad karayse sadaqada bixiyo habaqayligeliga sadaqada bixiyo shaqaynin ku badbaadi dadkaada arrintaasi ku dhaafan heystaas waxay daafur u tahay barnaamijka ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo joojiyo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa eh, fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah dalka dad lagu qiyaasay boqolaal kun oo ruux ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo dalka ka mid ah kadib roob xoogan oo da-ay iyo fatahaado ay sameeyeen webiyada jubba iyo shabeelle oo dalka mara meelaha ay sida daran u saameeyeen fatahaadaha waxaa ka mid ah deegaano hoostaga gobolada ay ka tirsan yihiin maamulada koonfur galbeed jubbaland galmudug hirshabeelle iyo gobolka banaadir oo qudhiisa daadad ka dhashay roob aan sidaas usii buurneyn laga dareemay caasimada iyadoona wadooyin badan ay go-een meelaha ay sida adag fatahaadaha dalka ku dhuftay looga dareemay waxaa ka mid ah gobolka gado oo deegaano badan oo ka tirsan aan la iskaga kala gooshi karin waqti xaadirkan magaalada baardheere waxaa go-ay oo gebi ahaanba aan la adeegsan karin buundada magaalada marta taas oo laiskaga kala goosi jiray daanta bari iyo daanta galbeed ee magaalada sicirka raashiinka qutul daruuriga ayaa sare u kacay iyadoona aad gabaabsi u yahay gargaarka la gaarsiinayo dadka dhibaateysan ee halkaasi ku sugan cabdulaahi waambe oo ka tirsan dadka deegaanka ayaan goordhoweed wax ka weydiiyey xaaladda magaaladaasi ka jirta cabdullaahi waa ku salaamayaa reerihii hukuumiya iyo dhammaan shaqaalaha waa salaamayaa eh, salaan kadibna waa xaalada baar dheere eh, muddo maanta eh, toban iyo toddoba beri ah ayay xaalad adag ku jirtaa oo dhanka bulshada ah oo dadka magaalada ay ka qaxeen oo weli baar dheer u kala tahay daanta galbeed iyo daanta baran barena ukala qaxeen ukala qaxeen markani niyo khasaare fara badan waa jiraa oo dhinaca ganacsiga oo magaalooyinka faqaarada waaweynaa oo raashinkeedu ku jiray magaalada lafteeda aada u biyoweyn Eh, marka nia xaaladahaas baa maalmihii udambe ka jiray adeeda shala maahan daraad markay aheed bay buundadii baardheera oo bulshada reer baardheer ay bay caadi u go oo biyihii webiga qaadeen marka nia xaaladaas oo aada u murugo badan baana hadda ugu daran oo reer baardheer aad ay ula murugsan yihiin marka magaalada hadee daanta bari iyo daanta galbeed bay kala ahay marka dadka hadda xaalada dhinacan oo galbeedka ahna yaa aada xaaladooda iyo aada ay u culus tahay waa gartay marka marka hadda baadheer maanta haaskii sokorta ah waxaa la gelahayaa ilaa adi eh, lixdan ilaa toddobaatan bariiskana waa lamid burkana waa lamid marka quldurduruurigaas baa aadna eh, intaas magaalada eh, taalo ma ahane marka in kale oo la keeni karo wadiiqo lagu keeni karaa may jirtaa y wallaahi hadda xaalad wadiiqa oo kale oo dhinaca dawladda hadda shala waxay keeneen iyo daraad waxaa la keenay laba doomood baahidana hadda xaaladay jirtayn wax badan bay ka bedeleen oo gurmadkaas hadda dawlad iyo heerka sideed ay sameyen wax badan bay ka bedeshay laakiin baahida waa taagan tahay qofkii moogta meesha aada u jaamgarowday oo dadkii reebaar dheer labadaas doomoodna hadda maanta waxa ay ka tari karaan inaba hayraata ma lahan laakiin xaaladay jirta wax yarba un ka bedeleen marka niyo xaalada aad bay u adag tahay marka dee ilaahay waxaanu gargaara weydiisanaynaa kuley dawladana insha allahu statekiina inay ayagana wax tallaabo ay qaadi doonaan maalmaha ama saacadaas oo wajahan waan la rajaynayaa marka nin mm. xaalada baardheer hadda wax la qiyaasi kara inaba hayaas ma ahan dadka inay macluul u baaba oo gaajo u baaba baa ay qarka u saaran tahay because maxaa yeelay haddii haafki sonkortaha ah iyo bobki iyo beriiskiiba toddobaatan ilaa sideetan shaykiiba lagadahay qofkii awoodo laftiisa wax uu siiya maba yaqaan asaga cunay iyo inaa dadkii kale dhibanayaashaha miyaa cunahay marka nin xaalad dad aan awoodin waaba jiraanba marka magaalada aad baa looga barakaco weegi dhammaan magaalada waa haraqi waa wax hadda maanta ka banaa wa garta yar baa un ka jira eh, dadka magaalada ka barakacay iyaga intee macayn badeen marka y dhinaca meel hataa dhinaca hadda loo loo marayaan bijirin weligiina waa dhinaca galbeedka ah dadkii inta badan magaalada waa jirtaa oo dhinac u weyneed bay ahayd marka dooman yar oo doomankaas shala la keenay wixii ka horreeya wax inaba ha yaraata dadka wax loogu geey ma jirin marka haddana ilaa shala ilaa xala raashin baa un la gudbinayaa marka niyo dadkiina marka dad ehel dad kuwa ku qaxay iyo kuwa meel ku godoonsano biyo meel ku godoomiyeen oo doomaha raashin lagu geynayo waay marka dadka marka niyo xaaladaas aada u adag ba ka jirta baardheer eh, fatahaada uu webiga uu sameynayay marka eh, fatahadaasi hata maxaa iska bedelay eh, shala meesha ay joogeen biyihii maanta waa kusii darahayaan caawa marka subaxii ama caawa ah, saacado kadib shala meesha joogaan waa kusii dareen saaka waa kusii darahaya waa kusii dara wax celisinaba ha yaraata ma jira mm marka eh, khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray ka waran marka eh, laga tago in eh, maciishadii ay ah, qaali noqotay maciishadini qaali way noqotay oo wax goyn kara malahan waaba hadda siyaan kuu sheegay mm. dhinaca khasaaraha wax nafeed oo hadda dhaca khasaare nafeed ma jirna dhankaan maaleed baa dhacay oo baqaarihii kaydadka oo degmada baadheel oo raashin ku jiray kalabar waa waa buuxsameen raashinmaiyo marka khasaare marka inuu sarakaco kacaas u imaado oo raashinka maanta sideetan doollar haafka sokorta lagadayo ama burka waxa raashinka xoogiisiba baqaaradiiya ku biyooda waa gartay marka eh, ka hor inta uusan webigu fatahiin waxaa jirtay ee eh, degnino la bixinayay oo dowladda xitaa ay bixinaysay iyo hay-adaba oo ay sheegayeen in khataro xoogan ay soo wajahan yihiin marka ma laga sii baaraandegay oo khatarta eh, eh, arrintaasi ma yareysay ah, baaraandeg fara badan waa jiray oo dadku waa dee waa un iska diyaarsanaayeen laakiin wixii hadda la sheegayo dadku inta badan hadee waxay iska lahayn wax un iska cusri oo iska faqiir eh, bay inta badan iska aaminsanaayeen ama ay filayeen laakiin xaaladii macnaha weli wuxu uu sameeye Eh, dadkii moogta la bay noqotay oo weligiis meel u xataa uu tegin bay tegay oo magaalada kalabarta xataa meelihii biyaha ma tegi doonaan uu lahaa oo qof uu ku qaxay baa markii raashiminka goobihii kale laga soo raray oo meelihii kale lagu soo baxay yaa meelihii kale oo raashin lagu xaray buu haddana kusii biyo marka marka de waa ma ogtahay nimca uu ilaahay keenay bay ahayd laakiin haddana nimco kastana dee nasuusaantaday leedahay marka niyo xaaladahaas baa dhacay marka dadka digtooni waa qabeen laakiin wixii meesha imaaday baa wax aad aada u culus noqday oo dee dhan oo dhisan wixii halaagay waad garan kartaa lafteed oo dumiye marka biyaha meel weligood ay tegin oo fatahaada dhowr baa lasoo maray meel weligood xataa aysan tegin bay tegeen waa gartay marka bal deegaanada kale ee gobolka ka waran ee luuq oo kale iyagana waxaa laga soo sheegayay in xaalad adag ay ka jirto marka xaaladaha gobolka xaaladaha waa aada hadda degmo degmo maanta ugulman karta ma jirta buurdhul oo kaleet buundada lafteeda toddoba beri ka horba abarteeda la waayey magaalada lafteeda buurdhul waa laga baxay oo magaalada dhan biyaha harqiyey lafteeda xaalada aada iska adag tahay oo weli waa xaaladeeda waa iska oo boondadu yaablaa inay ruqday inay meesha ku taal si baardher oo kaleeto ay u ruqday baa la filayaa loo malaynayaa dhanka luuq oo kaleetana xaaladda weli waa un sidi weli waxoogaa waa un yara celi bay hadda sheegayaan laakiin celis hadda weyn oo la sheegi kara oo sidii hore bulshada caadiga iskuma soo laaban weli doomaa la isticmaalayaa marka marka xaaladaha gobolka waa xaalad aada u adag baa ka jira dhimasho badan lafteeda garbaari oo kaleeto dhimashobaa ka jirtay oo tuugo weyn oo gargaar ku yaala dad badan ba ilaa afar iyo shan meelahaas gaaraya ah ku geeriyooday saacadda xoogaha aan ku helay eh, marka niyo xaalada gobolka xaaladiisa waa gobolka geeda-aad baa eh, waa gartay marka eh, cabdullaahi haddii xaaladdu marka sida ay sii ahaato maalmaha soo aadan maxaa la qiyaasayaa marka niyo wallaahi macluul inay caada u dilaacday u dhow tahay because maxaa layidhi hadda baareer oo kaleeto markaan joogno aad ani aan ka warbixinahay tuulooyinkii baareer ilaa boqol iyo labaatan ilaa laba boqol oo tuula hoos imaanaysay tuulooyinka marka markaa dadki laftooda macayiishadii waa baar dheer sidaas ay qaalisan tahayna tuulooyinkii kaydna uusan lahayn waxay cunaan bay la-yihiin dadkii heer hadda waxay marayaan inay shan kiila lix kiila gataan ay dhabar ku qaadaan ama tuulooyinka loo lugaysiiya dadki tuulooyinka markay arkaan qofkaas markuu waxwado inay qof ka qaataan ama dhacaan maadaama waxay cunaan ay dadka haysan marka xaaladahaas waa gobolka inta badan xaaladahaasa ka jira marka macluul inay caadi aga dilacdo dadku waxay cunaan ay waayaan baabaqahaan arka loo saaran yahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi waambe oo ka tirsan dadka eh, ku nool eh, degmada baar dheere ee gobolka gado oo iga waramayay xaaladda nololeed ee halkaasi ka jirta kadib eh, fatahaadihii ku dhuftay magaaladaasi dhanka kale degmada maaday ee gobolka shabeellada dhexe ayaa iyadana waxaa la soo warinayaa in halkaasi ay xaalad nololeed ay ku haysato dad ka barakacay ama saameyn uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle dadkaas qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u baahan yihiin gurmud deg deg ah oo lala soo gaaro biyaan ku dhex jirnaay waxaan ku uri baahi waana haysaa beerihii waa soo go'een waxaan idinka rajaynaynaa walaalayaal waxaan rabnaay waxaan cunno waxaan hugsano waxaan dhirmaayada ka galno inaad noo soo dhiibtiin guryaha dhan wada doc waaye guryaha dhan biyaan ku dhex jirnaa biyaa dhex yaalo dhirmaayo waana begti korka dhan waana gagadoomi wadankii dhan khaali wax dhan khaali waxaan cunno iyo waxaan hugsano iyo waxaan korka saarano sinsiyeeriyaal anagula soo dadaalo lagu dheeraada lama rabo wax yaallo agahba huma jiraan biyohiyaa qaaday indhoolayaal saqiiro waayeel waa ku dhifteen biyaa ku dhiftay waxaa go'ay dalagii la tacbay oo dhayga ahay waxaa go'ay beyri tacabkahay oo waraabahay wax yaallooma hadday u xeersanoo cadowmadow ma jiraan qoftii naf ilaahay geliyey ee lafeeri ugala badbaadayaa ka nool kaliya beledkan inta kaleeta waxaa waaye dhibaatadayaa qaaday waagana waa lagu dhex jiraa xuqum halloo ilaahay keena waay intay wax qaba karto maamulka hirshabeelle halka degmada kuwa isteedka dadka qurbajoogta dadka waxaysoo muxsiniinta waxaa la rabaa degmada mahadaay ay ku abtirsadaan inay il naxariisle ku soo fiirshaan kuwaasina wuxuu ahaayeen qaar ka mid ah ee eh, dad ku sugan eh, degmada maadaay ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo saameyn uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle waxaana sidaad maqlayseenba ay sheegayeen inay u baahan yihiin in gurmad deg deg a ah lala soo gaaro goordhow waxaan eegi doonaa wararka la xiriira xaaladda khaza oo aada looga deerinayo iyadoona isbitaallo halkaasi ku yaala ay shaqada ay joojiyeen kadib markii ay koronto la-aan ay soo wajahday weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaalo oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanayo markaana haddii aan eegno xaaladda marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaa weli waxa ay wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan gudaha marinka khaza iyadoona lasoo warinayo isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaala halkaasi in ay shaqada ay joojiyeen kadib markii ay soo wajahday koronto la-aan waxaana isbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ku yaala ee al-shifaa lagu magacaabo la sheegay in ay ku jiraan kumanaan ruux oo ah bukaano kusoo waxyeeloobay duqeymaha ay yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada iyadoona dadka isbitaalkaasi ku jiro la sheegayo in xaaladoodu ay khatar ay tahay sidaasoo ay tahayna waxa ay la-yihiin gargaarkii deg deg ahaa ay u fidinayeen dhakhaatiirta ku sugan isbitaalkaasi kadib markii ay koronto la-aan ay soo wajahday waxaana la sheegayaa in dadkaasi qaarkood oo xaaladoodu ay aada halis ay u tahay ay suuragal tahay in saacadaha soo aadanba ay geeriyoodaan haddii aysan helin gargaar kale oo deg deg ah waxaana hay-adda lankheyrta cas ay sheegtay ama ay u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in loo baahan yahay in isbitaalada halkaasi ku yaalo si deg deg ah gargaar loola soo gaaro sida dawo iyo in loo ogolaado in ay helaan shidaal ay ku shaqeeyaan waxaana sidoo kale ay hay-adda laanqeyrta cas ee u sheegtay golaha ammaanka qaramada midoobey in si kas ah oo ulakacaa loo bartilmaameysaday isbitaalada ay ku jiraan dadka rayidka ah ee kusoo waxyeeloobay duqeymaha ee israel halkaasi ay ka geysanayso waxaana jirta in sidoo kale israa'iil ay beegsatay dadka ay ku qasabtay in ay ka barakacaan waqooyiga magaalada kuwaas oo la sheegay intii ay dhex ku jireen in ay duqaysay eh, ama ay duqeyma ay u geysteen diyaaradaha israa'iil waxaana jirta in haatan xaaladda ka taagan marinka khaza ay tahay tii ugu darneed tan iyo markii ay maamulkaas maamulka magaaladaasi ay la wareegeen kooxda xamaas muddo haatan laga joogo dhowr iyo toban sano waxaana jirta in weli ay dagaalo ay soconayaan kuwaas oo ay si toos kaga hor imaanayaan ciidamada iska caabinta ah ee xamaas iyo sidoo kale kuwa yuhuudda ah waxaana jirta in goobaha dagaaladu ay ka soconayaan meel ka baxsan ay duqeynayaan ciidamada israel waxaana dadka qaar ee eh, dhibaatada ay soo gaartay la sheegay in haatanba ay iska jiifaan bannaanada amaba laamiyada dhinacyadooda iyagoo sheegaya in aysan wax badbaadaa ku qabin in ay guryaha ay galaan oo ay diyaaradaha israel wakhti walbaba ay duqeyn karaan waxaana israel sidoo kale ay sheegaysaa amaba ay iska fogeyneysaa eedeymaha la xiriira oo ah in ay beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabkaa si gaara cisbitaalada waxaana ay ku eedeynayaan kooxda xamaas in arrintaasi ay ka dambeyso sidoo kale israel dhankeed waxa ay sheegaysaa in dhimashadu ay mareyso ilaa iyo kun iyo laba boqol oo ruux balse arrintaasi ayaa ah mid aanan la cadeyn karin waxaana jirta in tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar aanu kasoo gudubnay markaas oo dagaalyaano ka tirsan kooxda xamaas ay gudaha u galeen israa'el sidoo kalena halkaas ay ka geysteen khasaare xooggan tan iyo wakhtigaasi waxaa israa'el ay wadaa gumaadka dadka shacabka iyadoona arrintaasi uga faa-iideysanayso weerarkaas ay kala kulantay kooxda xamaas waxaana jirta in haatan israa'el la sheegayo dhankeeda in aysan haynin waddo kale oo aanan ka ahayn in dadka shacabka ay leyso dhammaanba waxa ay dhagaha ka furaysanaysaa dalabyada uga imaanaya hay-adda qaramada midoobey iyo sidoo kale wadamo badan oo caalamka ah kuwaas oo ku baaqaya in xabajoojin la sameeyo xaaladdu waxay ugu sii daran tahay kadib markii dadka maatida ah ee isra ay duqaysay kuwooda nool ee dhaawaca ah iyo kuwa aanan dhaawaca ahaynba aysan haysanin wax gargaar ah oo bini-aadinimo oo halkaasi la gaarsiin karo sidoo kalena waxaa gabaabsi ah cunnada ay haystaan taas oo ayba shaki la gelinayo in maalmaha soo aadanba ay kusii noolaan karaan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waa hogaamihii ugu horreeyey oo galbeed ah kaas oo si cad u sheegay in loo baahan yahay in xabajoojin deg deg ah ay ku dhawaaqdo israa'el waxa uu sheegay macron in israa'el la doonayo in shuruud la-aan ay xabadda ay joojiso waxa uu sidoo kale uu sheegay in aan wax qiil ah loo heli karin in la laayo haween iyo caruur kuwaas oo ku sugan khaza madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo waraysigaa siinayay b b c da ayaa waxa uu sheegay in dhankiisa uu ku baaqayo in isra ay sameyso xabajoojin sidoo kalena ay joojiso duqeymaha ay ku beegsanayso dadka rayidka ah madaxweynaha waddanka faransiiska sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka rajo qabo in madaxweynayaasha kale ee wadamada galbeedka in iyagana dhankooda ay arrintaasi ay ku dhawaaqaan faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada u aqoonsan kooxda xamaas in ay yihiin argagixiso faransiiska israel mareykanka iyo u k ayaa ku dhawaaqay amaba liiska argagixisada ku daray kooxda xamaas oo ka dagaalanta dhulka falastiiniyiinta sidoo kalena ah koox koox markasta raadiso sida ay xornimo ay ku heli lahaayeen dadka falastiiniyiinta ah waxa uu sheegay in dhankooda ay xamaas u aqoonsan yihiin koox argagixiso ah sidoo kalena ay ku taageersan yihiin israel inay isdifaacdo balse waxa uu sheegay in taasi aysan israel qiil ugu helaynin inay bartilmaameysato dadka shacabka ah ee ku dhaqan eh, marinka khaza waxa uu sheegay in waxyaaba ay arkayaan ay yihiin wax ka baxsan bini-aadinimada loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay arrintaasi ay israel ay u joojiso waxaana jirta in xaalada oo kasii dareysa aysan israa'el aysan muujinaynin wax jixinjixa ah oo ku aadan inay ku dhawaaqdo xabad joojin si gargaar loola gaaro dadka rayidka ah ay bartilmaameysatay dhanka wararka gudaha haddii aan usoo laabanana dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay diyaarisay ciidamadii bedeli lahaa kuwa nabad ilaalinta ee midooda afrika ee magacooda loo soo gaabiyay atmis ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in ciidamadaasi ay diyaariyeen sidoo kale xamse waxa uu sheegay in ciidamadaasi loo qeybinayo maamulada ka jira dalka iyagana looga baahan yahay in ay diyaariyaan amaba ay tababaraan askartooda si looga maarmo kuwa nabad ilaalinta ee atmis waxa uu dhanka kale uu sheegay in dhawaan la qaadi doono dhagaxaanta ku go-an qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho maadaama uu amniga soo hagaagay ciidankaani waa aas-aas wuxuu ka yahay mas-uuliyadda intaa leeg oo ay dunidu inagu wareejin doonto amnigeenna oo la odhan doono waad qaan gaarteen amnigiinna la wareega sidaa darteed tirada dowladda federaalka ah ay ku soo aada ee booliiska ah waa tiro la rabo ay waajib tahay in la qarabeeyo oo dhammaanba taya ahaan iyo tiro ahaan loo diyaariyo sidii amniga ula wareegi lahaa kuwa stateka kusoo aadana waa sidoo kale laga rabaa waxaa waajib ku noqonaya in uu sidaasoo kale u diyaariyo tayo ahaan iyo tira ahaan intaba ciidankaas uu qaatay iyo tiradaa uu qaatay inay yihiin kuwo loogu talagalay in ay la wareegaan amniga dalka oo qaybtooda ka qaataan waa mas-uuliyad aan qaadayno ummadaha hortooda aan ku qaadayno oo shirka haddii ilaahadhado soo socda ee amniga ee soomaaliya loo qaban doono bisha labiyo tobnaad ee hadda foodayna ugu haysa security councilka madaxweynuhu uu la tegi doono oo hor dhigi doono dhihi doono intaasoo ciidan ah oo buulisa oo sidaan u qaybsan ayay soomaaliya haysataa oo lagula xisaabtamayaa oo amnigeeda ay ku suganaysaa sidaa darteed waa serias arrintan waana arrin muhiim ah oy tahay marka sidaas laysooga xilsaara waa inaysan dhicin dhowaan bajet uma hayno waa inaysan dhicin dhowaan qalabayntii uma hayno waa inaysan dhicin dhowaan annagu sidaas ma karayn stateki aan kari karin ha isku soo wareejiyeen intuu haddaba qaad haddii kale waxaa laga rabaa stateka mas-uuliyadda inuu qaado waana lagula xisaabtamayaa amnigeenna aan la wareegayno on kala wareegayno walaalaheen oo ah atmis oo muddo dheer waddankan joogay oo aan uga mahad celinayno dadaalka ay runtii ayna geliyeen iyo sacrifice ay inoo sameeyeen naf iyo maalba waan uga mahadcelinaynaa dadka reer muqdisho fariintiini waana soo gaartay laba fariimood oo muhiim ah oo dadka reer muqdisho ay soo direen a jirta oo fariintooda aan gaarnay mid aynu soo gaarta waxaa weeye amnigii haddiiba magaalada fiicnaaday in dhagxaanta la qaado ayagana waa fariimaha ka imanaya bulshada waxaan leenahay bulshada reer muqdisho fariimihiisfariimihiin wayna soo gaareen waana la samaynayaa haddii ilaha yidhahdo arrintaas guddoomiye waxaan gobolka faraynaa inay u hawlgalaan sidii wax looga qaban lahaa waan hubaa inay ku dhex jiraan oo aysan labadan habeen seexanin oy aada ordayeen kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo sheegayey inay diyaariyeen ciidamadii bedeli lahaa kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee admis loo soo gaabiyo wali barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanaya dhegeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan eegno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen haddiinu ku bilaabno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugnaa dalka sacuudi arabiya wuxuu ka qaybgalay madasha iskaashiga sacuudiga iyo weliba afrika madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey xaalad dalka sidoo kaleeto fursadaha iskaashiga iyo weliba mowqifka soomaaliya ee ku aadan garab istaaga walaalaha falastiin iyo weliba joojinta duqeynta ee ka socota khaza madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ay uga falceliyeen gobolka iyo qaaradda afrikaba sidoo kaleetana waxa uu shaaca ka qaaday in khaza ay yihiin kuwa markaasi dabcan aad yaa loo gumaadaya yuhuuddana mar waliba halka xaalado kala duwan ay ka geysanayaan sidoo kaleeto madaxweynaha ayaa sheegay in eh, dabcan caalamka loo baahan yahay in arrintaasi ay ka hadlaan sidoo kaleeto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay haysato mustaqbal fiican sidoo kaleetana loo baahan yahay in mustaqbalka wax badan ay qabsan kareen sidoo kale madaxweynaha waxa uu ku raacay hadalkii eh, ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ahaa in markii la eego ururka xamaas ay yihiin urur markaa dabcan eh, islaama sidoo kaleetana mm-hmm. urur inta badan eh, la dagaalama yahuudda isagoona eh, ugu baaqay dhammaan dalalka muslimiinta ah inay garab istaagaan walaalaha falastiin dhanka kale cabdirashiido madaxweynaha ayaa sheegay in lajaanqaadka caalamka ay barbar socdaan dhiska dalka xoreynta iyo deegaanada madaxweynaha ayaana bogaadiyey garab istaagga iyo iskaashiga ka dhexeeya boqortooyada sacuudiga iyo soomaaliya dhanka kale madaxweynaha waxa uu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan xuso walaaca dowladda soomaaliya ka qabto xaaladda ay ah ka taagan khaza waxaana ku baaqaya ayuu yidhi madaxweynaha xabad joojin degdega iyo weliba gaarsiinta gargaarka bani aadanimo sida loo caawin laha dadka walaalaha ah ee falastiin ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal markan dhanka dhankii qormooyinka waatahay oo qormada ugu horreysa dhankayga nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarayn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxaddaada inta aad nooshahay nolosha waa safar ee ma ah meel loo socdo ma ah in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxaysiga iyo ku noolaanshaha deganaan nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo inay naga dhigaan ama ayna burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabbi ka yimid waxaana mudan inaan ku samirno ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey noloshu waxa ay ku saabsan tahay helitaanka ujeedada isweydii maxaa lay abuuray maxaa la kulmi doonaa marka aan dhinto ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa eh, lagu yidhi sida tan wakhtigaaga hadayicin waayo hantida ugu qaalisan aad haysato waa wakhtigaaga sidoo kale dulqaad u yeelo caqabadaha nolosha kusoo wajaha sidoo kaleet waxaa leeyahay iska ilow wixii hore kaaga qaldamay oo iminka ka bilow nolol cusub shaqo kasta oo aad qabanayso u qabo si aan haagarasho lahayn sidoo kaleeta caawi oo garab istaag qof kasta oo u baahan garabkaaga markaad awooddo ku dadaala sadaqada iyo hadalka wanaagsan iska ilaali kibirka iyo dulmiga sidoo kale weligaa hadibdhigin howlahaaga oo mar waliba waxaa wanaagsan in howlahaaga marka hore aad qabsato ayuu qoraaga qormada kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana waa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waxaad dhegeysteen xubinta bandhig warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markan haddii aan eegno waddanka iceland oo xaalad deg deg ah looga dhawaaqayna iceland waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii dhowr dhulgariir ay sare u qaadeen cabsida laga qabo in ay foolkaani qaraxdo maamulka ayaa waxa uu ku amray kumanaan qof oo ku nool magaalada green davig la ee koonfur koonfur galbeed wadankaasi ku taala inay halkaasi iskaga guuraan si taxadar leh xafiiska hay-adda socdaalka ee i m o loo soo gaabiyo ee iceland ayaa waxa uu sheegay inay aada uga walacsan yihiin xaddi badan oo magma ama dhagaxa eh, dhalaalay ah inuu halkaasi uu ku faafo eh, sidaasina eh, foolkaane ay ku qaraxdo toddobaadyadii lasoo dhaafay in ka badan kumanaan jeer ayaa waxaa la sheegayba in cabsi sidan oo kale ah la muujiyey iyadoona dhowr dhulgariir ay ku dhufteen waqooyiga wadankaasi hay-adda ilaalinta madaniga ah ee iceland ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in go-aanka daadgureynta uu yimid kadib markii i m o ay meesha ka saari weyday dhagxaantaasi dhalaalaya in ay keeni karaan khatar aada u baahsan gaar ahaan magaalada karindavig eh, la yiraahdo in xaaladaasi halistaa ay ka jirto bayaan ay soo saartay jimcihii ay hay-addu waxa ay ku sheegtay in dadka ay ka baxaan magaalada laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in aysan ahayn daadgureen deg deg ah iyadoo ugu baaqday dadka inay isdejiyaan sababo la xiriira in haddii ay meeshaasi ay dhibaato ay ka dhacdo si ay uga badbaadaan waxaana ay sheegtay inaan loo baahnayn in si degdeg ah magaalada hal mar looga baxo oo ay tahay in qaab taxadar leh ay magaalada iskaga baxaan si ay uga fogaadaan khatartaasi laga cabsi qabo in ay magaalada ay ka dhacdo waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho idinkaga imaanayo markana haddii aan eegno wararka galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaano badan oo hoostaga ee eh, maamul goboleedka galmudug iyagoona doonaya in halkaasi ay kasii wadaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey wariyaheena cadaadi inooga soo warama ee xasan axmed maxamed ayaa ka waramaya abaabul xoog leh ayaa ka soconaya deegaano hoosta deegaanka camaare ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaas oo dhowrkii toddobaadee lasoo dhaafay fariisimo ay ku lahaayeen milatariga soomaaliya darawista galmudug iyo ciidamada deegaanka qorshaha abaabulkan waa sidii sacdaha imaanmaha iyo xididada soo aadan lagu qabo lahaa deegaanka caad oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaasna ah mid kamida bartilmaameedyada ee ciidamadaas garabsan ay ku doonayaan ee eh, inay ku qabsan deegaankaas howlgalka militariga ka socda deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug ee eh, saraakiisha ciidanka waxay sheegeen in hadda qorshahaas ujeedooyinka eh, la qabtay isla markaasna sacadaha soo aadan qorshuhu yahay in eh, dhadhalada milatari gobolka laga dirim lana doonayo in la qabto deegaanka caad ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug eh, ciidanka xooga dalka waxay garabsanayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ee eh, darawista galmudug aana qorshaha weyn u yahay in duleem dhowr jiha lagu qaado firsanka kooxda al-shabaab ay ku lahayd deegaanka caad iyo goobaha kale ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaasna dhowrkii toddobaadii lasoo dhaafay howlgal milatari oo kadhan kooxdaas oo ka socda deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug aad ilaa deegaanka miliqo iyo dhowr deegaan oo kale ka tirsan gobolkan ayay eh, godoon xoogan ku yihiin kooxaha al-shabaab waxaana godoonkan eh, geliyey eh, raxmada alle oo si weyn dhowrkii maamade lasoo dhaafay uga hortay deegaanka caadi iyo goobaha kale ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana dadka deegaanka idaacadda kulmiya u sheegeen in godoonkaasi uu yahay kii u al-shabaab ay muddo ay wajahaan islamarkaasna hadda ay baneeyaan fariisimihii iyo sidoo kale goobihii ay kooxda ku sugneed gobolkaasi kadib markii biyo aad u fara badan ama daadad fara badan ay goodka u galeen waxay sidoo kale ay dhowr goobood oo farasimahoodu yahay ugu carreen gaadiid fara badan oo markaas ay kala bixi waayaan eh, biyaha faraha badan ee eh, daadadka ah ee markaasi ka dhashay raxmada alle ee ka hortay eh, ee dhulka hawdka ah ee ku yaala inta udhexaysa deegaanka caada oo deegaanka caad iyo sidoo kale magaalada camaara ilaa deegaanka mulaqo ilaa dumaye waxaana hadda la sheegayaa in xaalad liidata ay ku sugan yihiin xubnihii ka tirsan kooxdaas ee markaasi ay ku sugneed deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaan meel u dhow deegaanka caad ilaa iyo goobaha kale ee markaasi kooxdu ay fariisimaha ku leexeen waxaana suuragal ah in xiliyada soo aadan ay galaan markaasi ciidamada xooga dalka oo garab kale dalawista galmudug iyo ciidamada deegaanka kaasi wuxuu ahaa wariyaheena inoga soo warama ee deegaanada galmudug xasan axmed maxamed oo isagoo cadaado ku sugan inooga waramayey dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan ee deegaanada hoostaga maamulka galmudug markan haddii aan wararkii ee khaza aan dib ugu laabanana madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya ee eh, siyaasiyiin iyo sidoo kale shacabka mareykanka ah, kaas oo ku aadan in uu tallaabo uu qaado tallaabadaas oo la xiriirta dadka shacabka ah ee ku la-anaya magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana mareykanka uu yahay dowladda ugu weyn ee taageerta israel waxaana dhowr jir uu hadlay madaxweynaha mareykanka jo baiden uu sheegay inay garab taagan yihiin isdifaacidda israel wixii ka dambeeyey toddobadii bishii oktoobar aynu kasoo gudubnay mareykanku waxa uu ahaa quwada ugu weyn ee gadaal ka taagan duulaanka israel ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah iyadoona tan iyo waqtigaasi aan laga haynin in mar qura uu cambaareeyey falka ay israel ay ku guma isticmaalayso dadka shacabka taas beddelkeedana waxa uu sheegay in uu garab istaag xoogan uu u yahay israa'iil sidoo kale wadamada carabta ayuu ku qasbaa in aysan ka hadlin amaba ay taageeraan howlgalka israa'iil waxaana taasi ay sababtay in dowlado badan oo carab ah eh, iyo sidoo kale kuwo kale oo islaam ahba in aysan ka hadlin arinta la xiriirta dadka masaakiinta ah ee ciidamada yuhuuddu ay ku leenayaan marinka khaza waxaana mareykanka loo arkaa in sidoo kale uu beegsanayo ciddii isku dayda in ay taageerto ururka xamaas oo ah urur iska caabin sidoo kalena kasoo horjeeda ciidamada yuhuudda inay qabsadaan dhulka falastiiniyiinta ah joe baiden ayaa waxaa jirta in dad badan oo mareykan ah oo dibadbaxyo ka dhigay gudaha wadanka mareykanka ah ay ku dhawaaqayeen hadallo lidku ah joe baiden kuwaas oo ay sheegayeen in uu joojiyo taageerada uu siinayo israel mareykanku waxauu hormuud u ahaa wadamada u ololeeya dimuqraadiyadda waxaana dad badan oo haatan eedeynaya ay usoo jeedinayaan in ay ahayd ee eh, wax aanan suurtagal ahayn in mareykanka uu oleynayay in la dhooro xuquuqda aadanaha sidoo kalena la ilaaliyo xuquuqda haweenka iyo caruurta uu sheeda ka daawado dhibaatada ee isra-el ay ka geysanayso eh, dhulka falastiiniyiinta gaar ahaana marinka khaza saacadihii ugu dambeeyey diyaaradaha isra ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen goobo badan oo kamid ah khaza gaar ahaana waqooyiga magaaladaasi waxa ay beegsadeen cisbitaallo ku yaala ee eh, gudaha marinka khaza halkaas oo ay ku sugnaayeen kumanaan ruux waxaana dadkaasi haatan la sheegay in ay wajahayaan xaalad aada halis u ah isbitaalada qaar ee la duqeeyey ayaa waxaa la soo warinayaa in ay korontada ay ka tagtay iyagoo awalka horeba isticmaalayay soolaro maadaama israael ay jartay korontadii magaalada waxaana jirta in xaalada marinka khaza ay tahay mid aada looga deerinayo saacad walba waxaa lasoo warinayaa dhimashada tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ku dhimanaya duqeymaha israel ay ka geysanayso gudaha magaalada sidoo kalena waxaa dadkaasi qaarkood ay u dhimanayaan gaajo iyo haraad maadaama kontaroolka ama wax walba oo khazo soo gala ay gacanta ay ku hayso israel wadamo badan oo la filayay in arintani si adag ay uga hadlaan ayaa ka aamusay u badan wadamada islaamka waxaana eh, sida aan barnaamijka kusoo qaadanayba eh, arrintani dalbaday amaba ka hadlay oo dalbaday in xabajoojin degdega lagu dhawaaqo madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron waxaana sidoo kale uu sheegay in hogaamiyaasha kale ee galbeedka uu ka filayo in go-aankaasi lamida ah ay qaataan waxaan xabajoojintaasi uu ku sheegay in ujeedkeedu ay tahay sidii loo badbaadi lahaa dadka maatida ah ee halkaasi la israa ayuu sheegay in uu ku taageersan yahay in ay isdifaacdo balse uusan ku taageersaneen in haween iyo caruur ay ku leyso gudaha marinka khaza waxaana israa-el inta badan iska fogeysaa beegsiga dadka shacabka balse waa wax aan la qarin karin oo shaashadaha caalamka oo idil ayaa laga daawanayaa israa oo duqeyneyso goobo dad rayida ay ku sugan yihiin iyo sidoo kaleba goobaha eh, lagu dabiibo ama lagu daweeyo dadka ku dhaawacma duqeymahaasi ay magaalada ay ka geysaneyso iyadoona sidoo kale weerar xoogani kala kulmeysa socota ciidamada iska caabinta ee ururka xamaas kuwaas oo diidan in qaab eh, lug ah amaba ciidamada israel oo dabaabaadkooda wata ee gudaha magaalada ay soo galaan iska caabin xoogan ayaana arrintaasi kala kulmayaan israel-na dhankeeda waxaa la sheegayaa in khasaaraha uu kordhay oo ciidamadeedu ay ka dhinteen kuwo hor leh ilaa iyo kun laba boqol oo ruux ayayna sheegeen celcelis ahaan in israel ay ka dhimatay sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee israel markan haddii aan dhankii xubnaha aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wadani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay waxaa la yidhi inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan harka laygu soo degaya cimrigayna waa goobi jiray qaabkanaa tahaye isboorqaadku waa furan yahow kuuma diidaniye sunniyaha cajiibka raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirir ka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso nahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarada inaad ii qortan kaa codsanayaahe eh. telefoon dhaca iyo markaad wadisab ii reebto anoo jamasha kuu qaba haddaan soo wactami waayo ama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaah bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr dollar ii galo qof yahashiid xun baa jira ha yeeshee jacaylkiiyo hantidu wax isma doorshaane dharaad subax yartan kulanayoo laybaraa tahay mar haddaanba owgaa cuntada fiiqsa kari waaye qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanbura haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinka markay xoog u cunayaane qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cirid ku jeebaysan fag hadaan idhaahon wadada kugu lugaysiiyo daafeedna kaasoo xortoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine ballankaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno bislowgawika eelaan faylahay laakiin weli ku dhiminay adoo humaaya awal buhduun ku ruugay aryaa ah, bislow allah u naxariistay abwaandhoodaan waxaan ka maqli jira hadday fanka badiso islaan murunka day weyso waxaa lagu yidhaa tidhaahdaa bullon shaaha noo kari qaxwahay eh. samaysaa haddou muufa noqon waayo eh. markaasaa inay been taqan lagu ogaadayawar cabdullow waxuu kaloo ku daray eh. gabdhahaad ka dabarooraysaan lacag ma haysaane habar kun iyo boqol haysataa la oggolaadaa wardalaba wuxuu kalou yidhi sidii gabadh yaroo toban jiroo naas ku dhagaxoobay oo daasad wadatoo xaraga jagac ka siinaysa bushkuleeta nimaan fuushanayn gaari kari waayewar maxaad ula yaabaysaan miyaan hore loo dhihin jaqburgabay ninkii tiri jiraa ciidda hoos ma maray dhoodaan hadduu nool yahaan lagu ciyaareene aakhira markuu aaday oo laysku wada sheegay shicirkii miskiin buu noqdoo laga xishoon waaye siduu yahay caruur aan lahayn habaryar kaalmayda ama canug rajooboo kale dad u facaysteene abwaankii xanuunsada markuu hoos ka cabageeri isagaiyo intii dhimatay oo horayba loo aasay intay hees qabyaa uga tageen dunida guudkeeda wax la yidhi haddaan hayno iyo xigasho beenbeena soo rag maal agoomeed cuniyo tuuga noqon mayno arya bisla waa runtaa oo biixi allah u naxariistay haaba horuu yidhi ileen tuug waa war abwaan ismaan caatana wuxuu yidhi nin maraykan qooraha ku dhegay ruush dhici waaye afrikada tanshiinaha maxaa loogu dari waay war waxaa kaloo la yidhi inay yahay jacaylkaan helay waaba kalamaane laamiga markaad socoto baan yara ku eegaaye markaan kula hadlana waxaan ka maqay inaad imaagtaaye ma waxbaan la noolhay dhuumta ii galay war kalamaane waxaa idi dhiilaa jacbur gabay suugaanta jaban gabaya jaanjaa ah iyo sheeko kala jeeda iyo hadalla jaanjaan ah intaasoo iswada jiirsan baad gololo joogtaane majeelkiiwa waxaad nala rabtaan haatan jiloco walayaamahanba albaabkiisaynu ka hor ciyaarayna waaqlow inta lagaa furaayo cayaarahaaga iska tumo warkalamaani waxaa kaloo la yidhi eh. jacbur gabaga qayb kama ahane waa iska xera jiire eh. jabaankoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene eh. jeebbada shabaab way jiraan madax ku joogtaa war axmedow waxaan kaloo kaa maqli jiray been macallinkii dhigay ardadu way ka barataae shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war aniina gobayaa ii dhegaynsada jinilankii kadhihi waalinka filim waa bahaysade kanmiirka gaba ila dardaarmay oo shiraysisluddohow aryadhaha jacayl xabbad kama ogidiina waxaa la yidhi eh. inta gabar la koodshaa kaligaaja waa aniga kasha iiga taallee eh. karaankurra qurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaankaaga baahnahay eh. didi kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kawleeyaha kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii korokay madooba maahiya kaalayoo mugila hadal waa kuu kurboonahaye war cabdulowkaasi waa nintan sheegtoo duruuftiisa caddeeyey ma asagaa dembi geystay war way socotahay nin dareenku gubaayo iyo dooqa jacaylku ilaan waa daldalmaaye inta uu gabar doonay haddii uu u dan sheegtay ma isagaa dembi geystay wadacare soobood sidii daadi soo jiid dibnahayga soo dhaab soo lama odhan war waxaa kaloo la yidhi haddii aanan dayn wadkuna ay dilin dog iyo abaar baan midundegaya dalabo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay diradu eh. dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulla waxaad ka tagtay eh. waydnaan dareemine eh. dadka kii dhergow daran dilaaliyo alaaliyo dib u socodna waysaga war bislow adiguna waxaad ka tagtay hadalkii madaalahaa ducaqaba dogseeyahaa doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira warbo kalamaanay hadda baashu jacayl waa ka gudubtodhig muslim baa wulqulahaye ninka nabadda moolkaa ku riday baa maraykana qasab maanta waxaan ognahay maataduu waday carabtuna masaakiin yaryara juuqma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey bashiiro waa runtaa oo samigay cabdullaba waxuu yidhi ilaahina abuurayo awood baadan islaamkaasi ilaahina abuurayo awood baadan islaamkaasi war cabdullow islaamka allaaq weeye qaramada midoobiya goliha hawsha qaybinaya sameeyey qaanuunkii u dhignaa souma jabin qabarjiyiintii qasad gaara maraykaanku sow uguma qowlaysan israa'iilna bulshada uma qabilin ay qalqalanayso qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinaya qalad baa qalad lagu sahaya yadheegi jari waar walaweyney sidii somalilan gooja caddo looga saaray weli tala fara kuma hayso waa la soo gurayaaun ah beelawada degu dhex maraa siyaasadna shaqa kuma leh qabiilna qabiil kamaadko soomalidu way istaqaanaa aryaadhaha ceel afweyn gobolka sanaag beelihii ku diriray heshiis waxay gaareen aan weligii soomaalida hore loogu soo arag sababtoo ah dhowr jeera inya la dhexdhexaadiyaa haddana ku dhacay hadda kitaabaa lees wada mariyey minay oday dhaqan tahay minay dhexdhexaadiyaashii tahay minay horjoogayaashii beelaha tahay ha la soo weese qaataa layidhaa asaa kutub gacanta loo saaray hadda kii ka baxa hoogaa korahaaya oymukamageliyaadhigiibaa isdhex daaqaya qaynunka iyo xeerka quranee dalka u yaala kii naga qalde qumi waayey waa qabasho allaqabaygu qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho warbashiir waxaa kaloo la qof waliba qof waliba wuxuu qabayaqaana loo soo qadimaya aryadhaha warkiyo kooban talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog toosime talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog toosime war kalamaanay waxaan idin weydiiyey dagaalkii al-shabaabku ayaantaan ma istaagay mase waa la idleeyo eber baa laga siiyey ilaahay hana dhaafshee war shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaantaan xarumaheeda ugaarsi baa lagu hayaabaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay ma kenya ka daba timid iyo safaricom al-shabaabaa ugaarsanaya ma daacisha qandaraas ku qaadatay mase waa isugu biireenoo intaasaa dhammaantood u heshiiyey unba baa ku kala roon war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihin war cadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifisi kale miyaa haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saaska ka joojisay miyaa hurmuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawootoo hagardaamo la doonta waa inaan hor istaagno oo waynu hubnaa hormood waa hil qarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay hee iskiigaan ka helnay eh. allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi eh. hormuud hanatay shacabkoo bulshada way hormarisaa eh. horarkiyo cadaawaha dulmoo hagar la doonaaya innagoon u kala harin maxaan hiil u tari weyn waranna waxaan dhihi habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa war calaa kulli xaal cid kastoo bulshada soomaaliyeed khatar u leh ciddii weerartaahi waa cadowga ummadda waana inaan bulshadu u kala harin naw war hadday sidaa tahay fadhimo yeele hayaay hayaay hayaay ka soo kacaay hayaay hayaay ka soo kacaay hayaay hurdada lama bogto horseed lama naste hawlgalaay hawlgalaay hawlgalaay aryaadhaha kalemaanayma waan laydin dhihin rafaad yaa roog maadaa jiro maray soo roobna waada'a rafaad ya rogmaada jiro maray soo roobna waada'a waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka hogaal ee idaacadda kulmiye qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan idinku dhaafayaa heesay si wada jir ugu wada looqeynayaan allahu naxariiste maxamed suleymaan tubaac iyo xaliima khaliif cumar magool heystu waanay ruus tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo daruuro waanu dalgaalku nasiibo waanur kalgacalku naruuro waanur kalgacalku nasiibo nafta xidigibtaan odmayd jecelisaa waxaad naawileysiyo naquma fursamaya nafta muuxisigisaa nacmays jecelisaa waxaad naawileysiyo naquma fursamaya ina cunaa nasiibke nasiibka nasiibkay maqnaa xusoona ina cunaa nasiibke nasiibka nasiibkay maqnaa xusoona عشقونا عودا نقمة دونا عشقون عودا ku yelataydo naagana uma maan odhan marseekoy kanifina ismaan odhan naruuroon kanifina ismaan odhan marseekoy idar waxaan ku geli jiray nolosheeda awgeed qalbigeedu noogiyo nafabadaayed waxaan ku geli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu noogiyo nafabadaayed